بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد درسigu wuxuu ku saabsiisan yahay almas-uuliya الاجtimaaعiya أو اlmujtamaciya mas-uuliyadda bulsheed ama xilka saaran ummadda dhammaanteed ama bulshada ka saaran waa mawduuc runtii aada u ballaadhan haddii sidaa loo eego wakhtigaynu haysanaana waa afartan daqiiqo waxaan isku dayi doonaa inaan taataabto oo soo koobo qof kasta oo bulshada ka tirsan ama mujtamaca guud ahaaneedba marka la eego waxaa saaran mas-uuliyad mas-uuliyaddaasi way qayqaybsan tahay mar waa dadka madaxda ah iyo salaatiinta iyo culammada iyo aqoon dadka mufakiriinta asxaab athaqaafa waa liadershipka bulshada dadka hogaaminaya ama maamul ha ku hogaaminayaan ama dhaqaale ha ku hogaaminayaan ama aqoon ha ku hogaaminayaan hoggaanku noocuu doono ha noqdee dadka ummadda horseedka u ah ayuu marka koowaad saaran yahay mar labaadna bulshada caadiga ah qof kasta oo ka mida mas-uuliyad baa naftiisana ka saaran tijaaha alkhayr dadka kalena ka saaran walidaalik mas-uuliyadahaasi way tiro badan yihiin laakiin hadda waxaad moodaa qaabkaynu u dhaqmaynaa inuu u badan yahay qaabkii inaga soo gaadhay gaalada siiba aragtiyadii kabitaliiska ahaa laakiin aragtidaa lafteedu inkastoo asal ahaan ay ku salaysnayd qofku inuu ka fekero un ribaxa ugu ballaadhan si uu heli lahaa brofitka ugu badan siduu u samayn lahaa macaashka ugu badan siduu u samayn lahaa oo aanay xuquuq lahayn runta marka la sheego ducafada iyo bulshada inta laga taag badan yahay iyo xataa deegaanka lagu nool yahay iyo environmentka iyo waxaan oo dhan laakiin wakhtiyada dambe waxaad mooddaa inay bilaabmeen siiba qarnigii labaatanaad qaybihiisii dambe soo xoogasaday fikrad ay tilmaamaan oo ku sheegaan social responsibility ama corporate social responsibility c s r bulshada xuquuqda ay leedahay iyo mas-uuliyaadka saaran ama siiba dadka dhaqaalaha haysta iyo asxaabilmaalka iyo waxyaabaha mas-uuliyaadka saaran waxaan leenahay markaa insaanka sidiisa loo eego hadduu iimaan la'aan qabo waana iimaanku xoog badnayn ilaahay baa qur-aanka ku sheegay nooca uu yahay inuu selfish yahay keligii inuu noolaado inuu rabo ina alinsaana khuliqa haluuca ida masahu sharu jazuuca waida masahu alkhayru manuuca ila almusaliina aladiina hum cala salaatihim daa'imuun والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إلى آخر الآيات إلهي wuxuu tilmaamayaa insaanka in la abuuray isagoo ah haluuc haluucnimada mufasiriintu waxay ku sheegaan waa labadan aayadooda soo socda waxay fasirayaan haddii dhibi qabsatana waa mid argagax badan hadduu waxhelana waa mid aan laga fujinin si kale waxay idhahdaan ninkii fiisigsyahankii caanka ee qarnigii labaatanaad ee albert enishton la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi laba shay xuduud ma laha buu yidhaahdaa alkown waljahli ilbashari buu yidhi universka kownkan aynu ku noolle ilaahay abuuray ballaciisu xuduud ma bini aadamku garan maayo ka labaadna buu yidhi aqoon darradoo bini aadamkuna xuduud male buu leeyahy waa ninkay lahaayeen waa caqligii ugu ballaadhnaa ee fisiisyahan ama aqoon dunida soo maray ayaa wuxuu leeyahay dunida ballaceeduna xad ma leh aqoon darrada bini aadamkuna xad ma leh axadu ducaat baa wuxuu yidhi malaa qodob saddexaad in lagu daraabaa fiicnaa buu yidhi oo odhanaya jashaca iyo tamca hunguriga bini aadamka iyo haysashadii iyo lexejecladiisuna iyana xad male in lagu daraabaa roonaan lahayd buu leeyahy labadaas iyaguna kuwaasay daba socdaan oo dee waa ka nebigu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam low kana libni aadami waadiyaani min maal labtaغى ثaaliثa walaa yamla'u jawfa bna aadama ila turaaba yatuub allahu calى man taab xadiiskii saxiixaynka ku yaalay bini aadamku hadduu leeyahay laba waadi oo xoola ah axaadiiska riwaayaad kalena laba waadi oo dahaba ah. mid saddexaad buu daydayi lahaa buu nebigu leeyay calayh isalaatu wasalaam jawfka bini aadamka ma buuxiso buu ka dhergi karaa buu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam kaasi waa baahida u bini aadamkuu qabo iyo inaanu waxba dhaafin dhanka kalena waxa uu nebigu ku tilmaamayaa hadduu helana inuu yahay jashacun cajiibun laa nihaayata lah oo ah inaan waxba bixin qul low antum tamlikuuna khazaa'ina raxmati rabbii idan laamsaktum amsaktum khashyata alinfaaq wa kaana alinsaanu qatuura ilaahay wuxuu leeyahay haddii gacanta laydiin gelin lahaa khasnadaha naxariista alle waa xijisan lahaydeen baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala idinkoo ka cabsanaya infaaqa idinkoo ka cabsanaya wa kaana alinsaanu qatuura bini aadamkubaa ilaahay leeya waa muudal muudalku waa dhabcaal dhabcaalku waa gacanti gooday waa bakayl waa qof aan wax laga fujinin reer galbeedku aragti bay leeyihiin akhlaaqiyaat nafciya la yidhaahdo waa akhlaaq laakiin akhlaaqdaasi waxay ku salaysantay maxaa nafci igu jira waa utilitarian people waa madrasa nafciya maxaan anigu faa'iidayaa bay akhlaaqdani ku salaysantay walidaalika waxay yidhaahdaan fikirka mucaasirka ee reer galbeedka ee r s ga ka ka warramaya waa uun aragti odhanaysa shirkaddayda iyo dhaqaalahayga iyo waxayga sidee baan u qurxiyaa weji quruxleh ugu yeelaa si loo arko inay tahay mid khayira ama mid insaaniya ama mid humanitarian ama mid bini aadamka u naxariisanaysa si kale haddii loo dhiga bay dhahdeen macnuu waxa weeyaan sidee baan u faa'iidaa iyadoo wax carqalada iga hor imanaynin marka waxoogaagay bixinayaan bay leeyihin waxay decoration u tahay waxay weji qurxin u tahay tijaarada uu samaynayo si kale haddaanu sii tilmaamo waxay yaqaaneen imanka falsafa loogu tilmaamo ay sheegayaan hiqat aljamhuur warida almustahlikiin sidii loo heli lahaa shirkadda ama dadkan dhaqaala samaynaya siday u heli lahaayeen kalsoonida dadweynaha iyo dadkan mustahlig ee waxaan isticmaalaya sidii loo raalli gelin lahaa waxaasoo dhami waxay leeyihin waa ahdaaf ilmunsha ah industrigaa la wado aragtidiisa dhaqaaleed si loo hirgeliyo walidaalika ba waxay dhahdaan waxbixintu waa strategic charity bay dhahdaan waa waxbixin ku salaysan istraatiijiya lagu tala oo ay ugu horayso waa enhancing business political legitimacy bay yidhahdaan baa ugu horaysa waa sidii kor loogu qaadi lahaa cidda maalqabeenka ama cidda hantida haysata ama cidda tan politicalka haysataiyo wixii la midi inay bulshada uga dhaadhiciyaan inay legitimate yihiin inay xalaal yihiin si loo qanciyo dadweynaha wayada dambe waxaynu nuqallaa markaa in badan dad la yidhaahdo donaris oo deeq bixiyayaal ay u bixiyeen inta badan iyagaa bixiya iyagaana cuna innagu waa u karinaa inagu waxa la cunayana isagaa leh cidda cunaysaana waa isaga laakiin adigu waad u xalaalaysaa waad u karisaa oo inaynu karinno ayaynu inagu ka nahay laakiin asalku wuxuu yahay waxay dhahdeen kabitiliska wejigiisa foosha xunle in la qurxiyo amaa markaynu ka warramayno social responsibilityga qofka muslimkaa ah, ama ummadda muslimkaa ah, waa alictimaadu calaa nafs waa dadku inuu isagu isku tashado inuu isagu dar yeelo danta guud iyo danta khaaskaaba bulshadu ama madax ha noqoto ama mijo ha noqoto ama tujaar ha noqdaan ama foqoro ha noqdaan dadku inuu isku tashado sidii uu u awdi lahaa baahida bulsheed dhammaanteedba walidaalika marka islaamka la eego hantida iyo caqliga iyo xoogga iyo waxaba waxaynu rumaysanay inuu ilaahay maalkiisii yihiin وaatuuهum min maali illaahi aladii aataakum baa ilaahayna leeyahy waar dadka waxa wax ka siisaan xoolaha ilaahay ee uu idin siiyey xoolahan iyo dunidan aad ka shaqaynayso o dhan ilaahay baa iska le adigana ku bal adiga iyo waxaan leeyahan isku kiina eegayaabaa ilahay yidhi saa isugu tasaruftaa kownkan dhammaantii iyo waxaad waddoo dhan ilaahay baa iska leh adna isagaa kuleh laakiin waxa lagu yidhi nooc min atasaruf baa lagu dhiibayaa ee bal waxa lagugu eegayaa sida aad u isticmaasho iyo sida aad ugu dhaqanto taas baa laguu eegaya adaaga waxaad ka bixisee bulshada ka gaadha xuquuqdaad u samaysaa ilaahay wuxuu leeyahay alam yaclamuu ana allah huwa yaqbalu towbata can cibaadihi wayaakhudu sadaqaat wa ana allah huwa atawaabu araxiim ka diin ahaan bulshada xilka saaran oo inta badan aan u weecan doono dhanka dhaqaalaha tilmaami doono badh waa waajib oo diin ahaan bay waajib u yihin badhna waa mustaxab oo diin ahaan baa layna faray inaynu samayno si aynu bulshada u caawinno iyadoo lagu tiirsanayo qiyamka ama valueska ilaahay inoo dhigay ee ah naxariista iyo iskaashiga iyo wixii la halmaalo waxay ku salaysantahay nusuusta qur-aanka ilaahay leeyahy watacaawanuu cala albiri waataqwa warsamaha isku gargaarsada baa ilaahay yidhi oo ha isku gargaarsanina xumaha faman taطawaca khayra fahuwa khayru lah ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ciddii khayr samaysaa ee ku tatawucda khayr buu leeyahy bale ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa bulshada inteeda liidata haddii la taageeri waayo inay macnaheedu tahay aakhiro kuwa beeniyey calaamadda lagu yaqaano arayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yaducu lyatiima walaa yaxudu calaa طacaami lmiskiin baa ilaah yidhi ma idiin sheega baa la leeyi subxaana wa tacaala ka aakhiro beeniyey kii aakhiro beeniyey waxaa astaan looga dhigay waa ka naxariistu ka guurtay agoontana tuuraya masaakiinta quudintoodana aan boori dhiirinaynin amase boorinaynin guud ahaan haddaba waxay leenahay si aan u dul maro uun dhammaanteed mas-uuliyad baa idha saaran kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyatih dhammaanteed mas-uuliyad baa ina saaran mas uuliyadda ayna saarane waxay ku salaysantahay bulshadu ka bulsho ahaan iyadoon waxba iskala soocin oo madax iyo maamul sare salaadiin iyo duqayti aqoon-yahan iyo waxgarad iyo laynman iyo nin suuq jooga iyo intan iyadan iskala sooci dhammaanteed inuu saaran yahay rafaahiyada mujtamacu ama nolol wanaagga bulsheed iyo deegaanka ilaalintii iyo horumarka ummadeed inuu dadka dhammaantood saaran yahay walidaalika waxaynu leenahay afraad ahaan iyo hay-ad ahaan waxa saaran ilaalinta la ilaaliyo dadka ducafadaa iyo masaalixdood iyo wixii la mida kalaa bal lah tukrimuuna alyatiim walaa taxaaduuna calaa طacaami اlmiskiin waxaa ilaahay uu inoo tilmaamayaa in badan bixintu ha dambaysee boorintu kuwa waxhaysta iyo waxbixintu ha dambeeyaane xataa kaan waxhaysan inay saaran tahay inuu ka qayb qaato inuu booriyo ama dhiiri geliyo ama dadka uu isku dayo inuu ku tirtirsiiyo inay inta baahan ama inta liidata ama bulshada inta dan yartaa in wax la siiyo nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa assaaci cala alarmala wاlmiskiin kalmujaahidi fi sabiili اllah aw ilqaa'imi اlleyla asaa'im الnahaar qofka Eh, haweenka laga geeriyooday ama masaakiinta ama dadka danyartaa waxtara inuu la mid yahay sidii mid ilaahay jidkiisa u jihaatamay ama uu la mid yahay kan habeeniyo maalinba taagan habeenkiina salaad u taagan maalintiina sooman macnaheedu waa maxay macnaheedu si kale haddaynu dhigno wax weeyaan cibaadaadka ilaahay loogu dhowaadaa ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa inay soonkanina ka mid yahay la soomaa istaaggan habeenkii la istaagana uu ka mid yahay jihaadkan alle dartii loo jihaatamana ay ka mid tahay kuwa inay u dhiganto bulshada dacaafada taageeradoodu inta bulshada liidata ama aan gacantooda wax ku jirin taageeradoodu inay u dhiganto waxay dhahdaan culammadu haddii la eego soshiyali ama bulsho ahaan xilka wada saaran wuxuu nabigu tilmaamay dadku qofku inuu leeyahay maxay sulaama kasta cudwi kasta ama xubin kastoo bini aadamka ka mida subax waa baryaba in sadaqa ku waajibtahay ama sadaqa inuu bixiyo inay tahay maxaa lagu tilmaamay sadaqaadkaa laynaga rabo maalin walba inaynu bixinno laba aad u cadaalad samayso mid aad gaadhigiisa ama faraskiisa ama daabaddiisa inuu fuulo ku kaalmayso mid aad la xamaasho alaabtu qaadanayo eray fiican oo aad mid ku tidhaahdo waddadoo aad qashin ka duudo iyo wixii la mid ah yacni waa bulshada wixii anfacayay nooc kasta uu yahayba inuu ka mid yahay sadaqaadka la bixiyaa buu tilmaamaya sa awgeed buu nebigu calayh isalaatu wasalaam axaadiistan sheegaya inta badan saxiixaynkay ku yaalliin wuxuu nebigu tilmaamay waxaan arkay nin jannada isku rogrogaya laan uu ka jaray dadka muslimiinta waddadooda yacnii wuxuu qaaday xilka ah waddada dadku marayaan inuu u tacbiidiyo ama u hagaajiyo si ay u noqoto waddo toosanoo la mari karo saa daraaddeed ba waxaa lagu tilmaamayaa kaasi adal muslimiinka ka zuuliyey dhibtaa muslimka soo gaadhayay inuu jannada ku ku raaxaysanayo waxauu nebigu calayhi salaatu wasalaam si guud u tilmaamay man kana fii xaajati akhiih kana allahu fii xaajatih baahida walaalkii ninka daboola ilaahay baa isna baahidiisa daboola baahida walaalkii baahidu ama mid psychologicala ha ahaato ama mid aqooneed ha ahaato ama mid calooleed ha ahaato inta badan dadka wuxuunbaa ku soo degdega baahida tan caloosha laakiin mid kastaba ha noqoto ku jaahiloo wax la bara ha noqoto ku nabadgelyo u baahanoo nabad la siiya ha noqoto si qaab kasta oo bulshadaasi ay xil isugu saarto inay dadkeeda caawiso ilaahay baa qofkaa caawinaya baa lagu tilmaama qofka qof muslima kurbo ka fayda noocay doontaba ha noqotee oo kurubaadka adduunka ka mid ah ilaahay baa kurbadaa aakhira ka fayda qofka qof muslima sitriya astura ilaahay baa aakhire astura waxaan rabaa markaa anigoo war badan soo koobaya waxaa lagu tilmaamayo mas-uuliyadda bulsheed nooc kastoo ay u tahayba waxaynu u baahannahay inaynu inagu isku fillaanno inaynan shirkad reer galbeed ama urur reer galbeed oo madaniya iyo wax la mida dad aan lilaahida aqoonin ee iyagu decoration u wada dowladahooda ama shirkadahooda ama tabiciyada raba inay kugu hayaan siday wejigooda u quruxsan lahaayeen waana waxa iyagu qoraan maaha waxaan anugu saarayo laleeyahay wadaadadaa waxaa ka sheegaya waa iyagu buxustooda ku saabsiisan corporate social responsibility-ga waxay ku macneeyeen waay wax loo bixinayaa aakhiraba ma rumaysna ileene waxaan wax u bixinayaa buu leeya shirkaddaa wejigeeda qurxinaya dadka aan wax ka iibinayaan rabaa inay si fiican tabac iigu noqdaan waxaan rabaa meesha aan ka samaynayo hantida inaanay profit makingkaygu inaan wax caraaqila la kulmin wax dhiba la kulmin laakiin waxaynu leenahay haddii inagu wax badan waynu qabanaa laakiin waxaynaan inta badan systematic ahayn waanay nidaamsanayn marka qof waliba wax isku dayaa individually keli keli inuu wax u qabto haddii wax yar la isku dayo wax badan baa la qaban karaya matalan haddaan wax tiltilmaamo bulshadu ay hadda qabataba waan odhan karo wuu ka raad fiican ya kuwa kale waxay qabtaan waayo kuwa kale iskuul bay musquul yar ka agdhisaan oo toban boodh bay ku qortaan markaad boodharka akhrido donatedka waxaa kaloo fuliyey toban hay-adood baa ku qoranoo midi bixisay midi soo qaaday midi fulisay waana musquul markaad akhrido waxumaad odhanaysaa malaha iskuulkan oo dhan bay dhiseen adhown baa lagu odhanaya masqusha yare xagga ka xigta weeyaane iskuulka shaqo kuma laha idan iyagu waxooda waxay isku dayayaan inay sheegaan sheegistoodaa tirada badan laa waxay dadka ka dhaadhicisay doonarsniman la yidhaahdo waddan wadaa inay jiraanoo wax walba iyagu bixiya war nimankani waxoodaynugu karinaa iyagaa cuna iyagaana soo qaata horta dee ku qabsan mayno tolkood bay ka keeneen oo idinku ma lihidin laakiin waa u bislaysaan si ay u cunaan baa idinku tihiin dheriga ciddii u karinaysay innaga dad badan baa wax qabta maalan hargeysa iyo magaalooyin kaleba waxaa ka jira mashaariic la yidhahda miskiin kalkaal oo dad xaafadaha ka tirsan oo isxilqaamay ay wadaan oo dad ay isku dayaan xaafaddaa dadka deggan wixii xaafad dan yare ku jirta intay tira koobeen ay bil kasta waxay cunaan siiyaan laakiin boord ma leh meelna kuma qora waana boqolaal iyagoo hadday toban qof wax siiyaan toban baa loo dhisaa dabeetana iclaamkuna wuu sheegaa dowladduna way sheegtaa jaraa'idkuna way sheegaan meel walba waa laga sheegaa in doonarkani wax bixiyey laakiin doonariskan masaakiinta ah ee magaalada hargeysa degani boqolaal xaafadood baa jira oo ay wax siiyaan waxaa jira mashaariic la ydhaha jaar wanaag dan xaafad xaafadaha hargeysa ka mid ah waxay tilmaameen xaafad baa isu tagtay war bal jaarku ha isbarto jaarka ha isbartay markii dambena waxaa la go'aansaday bal jaarka wixii baahanaan eegno way soo tira koobeen waxay aansadeen inay xaafadda gudaheedu wax iska ururiso qoysaskii baahnaa ah in la yidhaahdo dukaankaasi ama bakhaarkaasina raashinka qaydhin ka qaata bishiina intaasaa u baahantahay suuqa ku taga waxay xaafaddu iska ururisane wax buuran maaha waxaa yarbaa waxay sababeen inay jaar wanaag dhisaan boqol guri konton guri dadkaa isku xiga inay jaar samayn karaan waxaa ka jira maalan magaalada hargeysa dadyow maanta dee kabitalisnimadaynu kusii socnaa waxa weeyaan maalan maanta waxbarashadu laga bilaabo qur'aan ilaa jaamacad waa maxaad haysataa waayo sistamkii dowladnimo ee qaadi kari lahaa ma haysanno inta ay qaaday waa in kooban dadkana kuma filla intii kale xaggay wax ka baranayaan dad baa iskuulle iyo jaamacaad iyo wax brofita sameeyey dhulka ay sameeyeen oldo ay marka hore profit minded yihiin laakiin haddana dantu waxay ku qasabtay meel walba inuu joogaan boqol laba boqol saddex boqol afar boqol oo qof oo masaakiina wax la baro laakiin cid iclaam kuma qorto lama sheego lama yidhaahdo hargeysaa e, toban kun oo masaakiina waxbarta barta maalan hal urur oo gabdhowadaan ayaa waxay waxbaraan sagaal boqol oo carruur ah oo dadka dan yartee hargeysa dacaladeeda degganah diin la baro qur'aan la baro wax kale la baro cilmi la baro oo macallimiintu free tahay oaan waxba laga qaadin oo laysku dayayo dadka kan sidii wax loo bari lahaa waayo maanta qur-aanku waa lacag dee dan yartaa shan caruura haysata ee wuxuu cuni lahaa ilma aanu haynin qur-aan iyo iskuul iyo meel kale u geeyaa dee ma jirayso isagoo jecelba baanu awoodin waayo duruuftu maanta aad bay uga adag tahay walidalik waxaa jira maanta hargeysa dhulka dhisan oo dhimirka ah dadyow xanuunsanayo waalan dad haya waa laga yaabaa inaad tidhaahdaan dee lacag bay u furteen qaybo lacag u furtay waa jiraan laakiin haddana kuwa lacagta u furtay qaybo ka mid a ah waxay hayaan dad badan oo xanuunsanaya ay suuqa ka qaadeen dad badan oo xanuunsanaya oo ay suuqa ka qaadeen oo ay ilaaliyaan oo laga yaabaa cidda qudha ee taageertaa inay tahay odayaal isxilqaamay ama waayeel isxilqaamay ama waxoogaa culamo oo isu tagtay inaha siinayin inta taageerta maanta magaalada hargeysa waxaa laga yaabaa waddooyin badanoo ku yaalla inay bulshadu dhisatay iyagu ay jeexeen oo ay dhiseen ummadduna haddaan infrastructure jirin ma soconayso waxa ku yaalla oo u baahan inaynu in badan isu egno deegaanka iyo tijaaradu inay wada socdaan waad ku baacmushtarayaysaa waddanka laakiin waxa aada xumayso waa inaad mas-uuliyaddeeda qaadaa siiba dadyowga baacmushtarkee waaweyn wax badan baa jiro environmentka uu ka xumaynaya maalan tusaalayaal kooban baan idin siin ayaa isticmaala dadkao dhan baa isticmaala laakiin yaa u badanee burburiya waxa u badan dadkan raashimada keena iyo waxa keena gawaadhida waaweyn iyo waxa kanba u badan waayo gaadhi labiyo tobantana ama afariyo labaatantana markaad mariso waa qasab idan responsibilityga inaad adigu ka badan tahay kan miskiinka ee dukaanka wata waa inay kaa dhaadhacdaa si kale markaan u dhigo maalan hargeyse xashiishka ugu badan yaa keena kow waxa keena qaadka gaadhi kastoo qaadii wuxuu keenaa maxay daynta la cunayo intay ka cunaan markaa laga reebo imisaa soo hadha garaabo imisaa cawsaaraa imisaa wax ku xidhnaa imisaa wax ku xidhnaa idan waa tijaaro ay sameeyaan xalaal iyo xaaraan anugu kama warramayo laakiin waxaan ka warramayaa intay xumeeyeen mas-uuliyaddeeda inay qaadaan ay ida hagaajiyaan oo haddii magaaladoo dhan kamana warramayo islaanta yare kolayga haysata iyo masaakiinta waxaan ka warramayaa big dealariska dadka hantida dhabta ah ka samaynaya waxa kani inay qaadaan mas-uuliyadda bulshada tan maalan waxaan tilmaami karnaa biyaha la cabo mise cagadood baa maanta magaalada lagu tuuraa iyo responsibilityga leh waxaan ka warrami karnaa dhismaha la dhiso imse qashinaa ka soo hadha yacni waxaan tilmaamaynaa waxa weeyaan shaygu ama waajib ha kugu noqdo ama si tatawucaba u samee bulshadu adageeda iyo dhibteeda inay iyadu xallisho inaanay noqonin un dowlad waxa wax laga sugaa waa laga yaabaa dowladaha afrika ka jiraa sidoodaba inay iska daciif yihiin mar labaadna dadku inaanu aaminsanayn transbarencygooda oo qofku waxbaba wuu bixila wuxuu isleeyay de kolley iyagaa cunaya adiguma baad cuntid intuu isagu cunayo dad badan baa saa ku dacwadooda ay tay laakiin dee badiil ma samaysaa haddaad sidaa rumaysan tahay ilan dhibta dhankaagaa deegaanka kaga wadaa dowladdana ma aaminsanid inaad waxu dhiibto marka maxay natiijada soo baxaysa ay noqonaysaa yacni social responsibility yaa sida markaa yaa xambaaraya waxaan leenahay ee dowladdii ee tagtay waxyaabaha malaa sama ay ka tagtay waxaa ka mid ahaa iska wuxu qabsaday ay sheegi jirtay waa bulshadu inay iyadu isku tashato bulshadu inay iyadu wax qabsato waxaan ku soo koobi doonaa leeyahy mas-uuliyadda ijtimaaciga ama mas-uuliyadda bulsheed dowladda way saarantahay sax laakiin waxay kaloo saarantahay bulshadan ay gaalada u bixisay bulshada rayidka ah ama mujtamaca kale dowladda xilkeedu wuu saaray iyo kama rogayno intii awooddo waa inay samaysaa hay-aadkii loogu talagalay inay la xisaabtamaan waa inay la xisaabtamaan taas iyadu system bay leedahay laakiin teennan innaga kale system ma lihin waa individualist ka wax samaynaya ka wax qabanaya shanta isu tegaysa wax oo dhami walidaalika wax muuqda arki maysid waa laga yaabaa wax inay jiraan laakiin haddana wax muuqda weyn arki maysid reer galbeed doonariskiisa lilaahi uma samayne fashalkii ku dhacay kabitalismka ama aragtidii reer galbeed ee maalka markay fashishaan la isku dayay cadaalad ijtimaaciya sidii loo noolayn lahaa ama shirkadaasi sidii aan dadku ugu kaceen bulshadu uga hor timaadeen dhib aanay ula kulanteen inay waddadeeda fudaydsato ay dadka ku boobaysay iyagu u bixiyeen wax ama waddan ha la booba ama in yar ha la booba ama qaaradaha dunidao dhan ha la boobee sidii wax loo boobi lahaa ayaay doonarkani wuxuu bixinayaa u tahay inuu fudaydiyo iyadu waxay la mid tahay haddaan waxaa garanaysaan idiin tilmaamo ninka wax dabanaya muxuu sameeyaa dee laac baa loo dhigaa soo maaha dabinka markaad dhiganayso dee xayawaanku iska geli maayo waa inaad laac u dhigataa inta doonar isku bixiyaan waa laaci ay wax ku dabanayeen laakiin inagu baacidkaa ka gedisan baynu rumaysanan wax waxaa ka gedisan baa inugu kalifaya oo ah inaad ilaahay rumaysan tahay inaad aakhire waxu doonayso inaad rida allaahi rabto inaad gaadho adoon rida ba helin ilaahay raalli heshiisa inaad hesho saa awgeed ilaahay qaybna wuu inagu waajibiyey oo maalan zakawaadkii oo kale waa laynagu waajibiyey si bulshada xilkeeda loo xambaaro oo laga yaabo inay gaadhayso maxay two point five ilaa twenty percent rikaaskiiyo wixii la midka ahaa qaarna boqolkiiba labiiyo badh laga qaado qaarna ilaa iyo boqolkiiba labaatan laga qaado intaa ka dhex leh waxyaabo waajibaad oo sharciguna faray baa jira oo hadday systematic noqoto bulshada ka saari lahayd dhib badanoo haysata kaasi waa xuquuq waajiba xuquuq kaloo waajibaa jiro de kuwii qaraabada ama jaarka ama kafaaraadka waxaasoo dhamme fi shariica waa mulzam in lala yimaado qaybaa jira shareecadu ay inoo jidaysay oo muslimiintii horena ay ku soo beraadhay inagu si aynu ilownay daynu soomaalida u badannahay maalan duwalkii islaamigaee ee hore jiray social responsibility-ga ugu badan waxaa samayn jiray wixii ay odhan jireen awqaafta awqaaftu wuxuu ahaa system ah in wax la lala baxo laakiin usuusha ay hadho riica ama waxa ka soo baxaya wax lagu bixiyo maalan waxbarashadii caalam caalamulislaami ee jaamacaadka ugu tirada badan dunida iyagu lahaayeen ee madaarista ugu waaweyn ay lahaayeen waxaasoo dhamme waxay ku socdeen awqaaf wax la yidhaahdo dad tujaara ama shirkada ama xoole maalqabeena ayaa waxay sameeyeen meel dhaqaale uga soo baxoo lagu wado waqfi islaamiya oo waxa ka sameeya bay sameeyeen waxay sameeyeen awqaaf dhallinyarada shaqada leh aan guursan karin loogu guuriyo waxay sameeyeen awqaaf dadka buke ee caafimaadka u baahan bibmaristaano ay ku helaan meelo dhakhtarro lagu daweeyo oo daawada iyo dhakhtarkuba free yahay caalamulislaamaa ugu horeeyey dunida meel dhakhtar iyo daawo free yaaliin dowladdana may ahayn waxay ahaayeen awqaaf dad muslim oo caadiya ay sameeyeen waxay lahaayeen yani xilka dowladda saaraniba wuu yaraa walidaalika baanay cashuurba la qaadi jirin waayo xilka dadweynaha qaaday bahi looma qabin in dadka hanti kale laga soo qaadee dadka tatawuc iyagoo ilaahay ugu dhowaanaya sameeyey inay baahida bulshada awdi karaan ilaa xad bay magaalooyinka qaarkood awqaaftoodu gaadhay qofka shaqaalaha weelka ka jaba meel laga siiyo inuu helo maqaaxidaad ka shaqaynaysaa koob baad jabisay waqfi baad tegaysaa koobkii jabnaa intaad geyso kusoo soo siiyo koob isku yaalla oo aad eh, iskaga bixiso innaga mujtamaca soomaalidu awqaaf ma jiro bal eh odayadii hore soomaaliyeed baa masaajid masaajid u dhisay dhowr daarood kuwaana marar badan kuway dhaleen baaba ku habsada oo awqaafta yareeda masaajiddu lahaan jirtay waxaa laga yaabaa in lagaba fujin la yahay nin ama naadir sheegtay ama wax la mida sheegtay mushkiladdu waxa weeyaan waxeenu systematiga ma galaan oo xataa inta badan shirkadaha guulaysta ama waxa guulaysta waxu badan yahi wax nintooc siya odaygaa shirkadda le markuu dhinto tobankii dhexlayay unbaaba isku dilo uno wabaabaadaa yani waxa weeyaan nolosheenoo dhan baa systemku ka maqan yihi nolosheenoo dhan ayaa waxaa ka maqan system maanta haddaynu awqaaf la samayn karo waddada jabta waa dhisan kari laha inagoon dawlad sugin miskiinka waxbaa la siin kari lahaa bal waxaad qiyaastaa wax weyn ka kaale hargeyse maanta waxaa lagu qiyaasaa si ay xisaayaadkan google-ku qoro one point five million iyo one point tree iyo meelahaas ay qoraan haddii qofkiiba koob shaaha shubo maalintii kun shilin bixiya waa imsaad u malaynaysa waa malaayiin mina dollaaraad yani waqfi islaamiyo koob shaaha inu ku caawinaa wuxuu samayn lahaa waxbarashada dadka waxmahaysatadoo dhan inaynu qur-aanka bilaash uga dhigno waxaad meelahan dadka maqlaysaa leh qur-aankii baa lacag noqday oo dee dadkii qur-aankii dhigan waa waa dhab oo lacag buu noqday laakiin dee wadaadkuna wuu baktinaya haddaanu lacagta qaadin xaguu waxuu cuno ka helaya waxay ahayd innagu intaynu isaga kafaalo qaadna inaynu ano qur-aanka bilaash ku dhig warya isagana waxaynu cunno wax la mida intaynu siinno wax cuno inaynu idhaahno siddeed saacadood iyo tobanba shaqee taasi waxay fudaydin lahayd yacni haddii bulshadu ay xilka isa saarto oo ay qaaddo waxaan ogay waxyaabaha yar ee ka socda afar wadaad baa wejigu diirmay siday kolba shirkadu hortaagnaayeen laahayn waayo marka lagu garto kolba nin ordayuba xasan cabdisalaan inooge xasan xagu idin gey afarta shirkadood waynu idin horka caawun idinkaasoo qorto idhaa shirkad hebel noo raac shirkad hebel noo raac shirkad hebel noo raac dee maalin walba hadduu hortaagraado maalinta dambe cid waaba siin mayso laakiin un system jiraa bay ahayd shirkadaani meel ay lacag ku shubaan haddii aanu jirin weliba iyagaan waxaan ku dhiiri gelinayaa war idinkaa systemka garanayo shirkad samaystaye waqfigana hadda waa samayn karaysaan oo dadku idinkula guro dadweynaha kale ee muslimka ahi waqfi uu idinkula guro oo system leh oo maanta haddaynu idhaahno labada sanee soo socota waqfaynu samaynaynaa ah dadka inaynu qur-aanka bari karno bilaash lagu dhigi karo waa ku guulaysan karnaa labada sanee ku xigta waxaynu samayn karnaa waxbarashada inteeda ugu badan dadka aan waxhaysan inaynu bilaash uga dhigi karno waa samayn karnaa labada ku xigta waxaynu samayn karnaa dadka inta baahan ee magaalada degan in at least ramaqilxay waxay ku noolaan karaan in la siiyo in nafta lagu ilaaliyo idan waxa aan tilmaamaya waxa weeyaan social responsibility ga dadka muslimiintaa saaran nebigu wuxuu leeya calayhi الsalaatu wasalaam khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxa u khayr badan ka dadka ugu anfac badan dadka ugu anfac badan waa laga yaabaa magaalada inay idinla joogaan culamo idan anfacayo cilmuun idinku akhriyo bilaash ku akhriya konton sannadood ma sheekh dirir ma afartan sannadood buu idin akhrinayay aan yareeyabe isna yuda'dan ka xanaaqine soddoneeye waa idinku waday soddon <laughs> sanuu bilaash idinku waday xataa intaad tidhaahda waad bahadsantahay ummadda waxbaad bartaa yar waxaynu u baahannahay marka waxa weeyaan nabigu calayh الsalaatu wasalaam markuu leeyahy mathalu اlmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim kamal اljasad اlwaaxid ah isu danqadkoodu waa sidii jidh qura buu nebigu tilmaamaya laakiin marka uu system jiro ayaa dadka la gaadhsiin karaa oo qof waliba uu wax qaadan karaa bulshada cid waliba ay qaybteeda qaadan kartaa waxaan leenahay marka ayuha alaxiba masaa'ilkan aan sheegaynaa waxay ku salaysan yihiin ee muslimiintii hore ay ku guulaysteen kow ilaahiyo aakhiro in dadku rumaysayo inay materialista noqonin bulshadu rabu samaawaati walardi ilaaha kownkan iska liya waxaynu wahaynoo dhan inaynu si dhaba ah u rumayno isla markaa aakhiro iyo xisaabtanna inuu jiro inaynu si dhaba ah u rumayno haddaynu taa rumayno oo rumayntu ta caqligaa uma jeeda ee ta qalbigaa baan u jeedaa waxay keensanaysaa inaan daar dheer dhisto inaan ka doorbidayo markaasi daar aakhiraa inaan helo inaan daar halkan ka dhisto iyadoo ay necessitigayga ka mid tahay baa laga yaabaa inaan ka doorbido inaan daar aakhiraa helo taasi waxay keensanaysaa bulshadu inay mas-uuliyaddeeda ijtimaaciga wada qaado wama anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifu ilahay baa inoo ballan qaaday waxaynu la baxna dhammaanteed hadduu cilmi yahay iyo hadduu xoolo yahay iyo haddii waxaynu la baxnaba inaan laynoo inuu inoo bedelayo si fiicanna inaynu u fahmno xilka gudashadiisu inaanay masaajidkaoo la galo qura ahayn dadka barh baa u fahmay cibaadaadku waxoogaa haddaad hesho ku noqnoqo xajka ama cimrada ku noqnoqo in la xajo la cimraysta waa fiicantay laakiin guriga kugu xiga iyadoo mid bakhtiyiyuu joogo haddaad xagga xajka usii socoto ama hargayse dadku qof waliba wuxuu ka odhanaya masaajid baa dhisaya war hargeysa masaajidta hadda uma baahna shan boqol bay ka badan yihiin inta masaajida ku yaalla ma u malaynaysaa hargeysa xaafadan waa deganaa toddoba masaajid baa hareeraha iga xigay markaasaa kii ugu dhowaa ciyaal bato waxaan sidhi war kaga tag mid baan maqlay qur-aan fiican akhrinaya masaan sidhi warkaa qur-aanka wanaagsan laga akhrinaya qabo waan tegey waaba imaamkii iyo quro intuu mixraabka galay keligii qur-aanka haystaa waan qofna daba taagnayn meelaan kaga xidhaan waayo oo masaajidka noocaas iyo inaad dhisto iyo dadkan masaakiinta hareerahaaga jooga inaad waxsiiso baa la qaatay yacnii innaga waxaynaga qaldan mafhuumka cibaadada iyo bulshada waxaynu u qabanayno dhammaanteen waxaynu ku haminaynaa nin iyo masaajid inaynu u dhisano caqligaina kaga wada jirtaa dhammaanteed inaynu nin iyo masaajid u dhisno laakiin khayrku meela aada moodayso inaanu ku jirin waddadaa dadku marayo aada dhistaabaa masaajid badanoo maanta la dhisaya dhaanta waddadaa dadku marayo oo ka gaadhiga wata aan gaadhigu ka jabin oo miskiinkan lugaynaya meeshan biyuhu fadhiisanayaane gaadhi waliba biyaha ku saydhaya u godku ka daboolmo aan biyo ku fadhiisanin oo waddadaasi hagaagto dad iyo xoolaba la mari karo ila innagu dad iyo xoolaba intaa yar baynu u haysanaaye dadkiiyo xoolaha iyo gaadhigabe intuba waa kuu ducayn lahayd intaad waddadaa dhisto waxaanu ka danlahay markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu ajarka tilmaamayay saxaabadii wuxuu u tilmaamay wa fii budci axadikum sadaqa midkiin inuu gabadhii haweenayda uu qabo inuu sariirta ku raalli geliyo ayaa ajar ku jiraa baa la yidhi yacni ilaa haada alxad ayuu nebigu ku tilmaamaya cibaadaadku inay yihiin ninkii xoogga weynaa saxaabada arkay nin jafaajuglo oo meel maraya markaasay yidhaahdeen ninkaa wuxuu xoog hayo alla fiicnaan lahayde inuu jihaad ku galo ayay yidhaahdeen markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu laba waayeeloo gebgaboobay ugu soo xoojinayo ama caruur yaryara uu dhalay uu ku asturayo ama uu naftiisaba baryada kaga celinayo fa huwa fii sabiili illaahi buu nebigu yidhi ilaahay jidkiisii buu hayaa kaasi saxaabadu waxay leeyihin isagoo jihaadka galaa ka fiicnaan lahayd ninkani waxanu feedha haysto iyo xoog waxaa laynoo tilmaamaya waxa weeyaan war bulshadu waxay u baahan tahay inay yeelato social responsibilityga inay dareemaan siiba dadka madaxda u ah dadka hoggaanka u ah gaar ahaan dadka imkaaniyaadka u haysta ay u suurtagaltay inay wax qabtaan waa dadka hantida qaba waa dadka maalqabeenka waa shirkaadka waaweyn waa dadka wax qaban kara waxaan leenahay markaa social responsibilitygainu u baahan nahay ma aha eed wax walba inaynu dawlad ka sugno sistamka islaamigaa dawladuhu waa wax yar oo la koobo laakiin waxaa badan bulshada caadigii waxay qabsato aanay ninaba ka sugin ayaa tiro badan leh waxaan ku soo koobaya waa salaaddii baa gaadhay social responsibilityga islaamigu wuxuu ku salaysan yahay iimaanka iyo cadaaladda iyo akhlaaqiyaadkaasi qofka muslimkii uu ilaalinayo iyo takaamul in lays dhammaystiro waxaas waxay u baahnaa inaynu sharaxno laakiin intaasaan ku soo koobaya wsala allahu calaa muxamadi wala alih wasaxbi waslem